sha allahu tabaaraka wa waxaan ka gelaynaa baabu tarki asalaati calayhim in lagu tukado in laisaga tago ayuu baabkan u baab yahay shuhadada in lagu tukada adilada ku soo aroortay iyo adilada ku soo aroortay inaan lagu tukanin waxaa aada u xoog badan oo cabdirasaaq bin hamaam sancani ragga ka warin ay u badan yihiin ilaa siddeed raawi ay ka wariyeen inaan lagu tukanin maxamuud bin khaylaan ayaa wuxuu ka warinayaa in lagu tukada fasalla calayhim laakiin sida loo badan yahay inaan lagu tukanin waa haddii lagu tukadana ishkaal ma lahan waxyaabaha qolyaha in lagu tukada ay deliishana waxaa ka mid ah in nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam shuhadada uxud muddo dhowr sano kadib inuu ku tukaday intuusan dhimanin sideed sano taqriiban xilli eh, gaaraysa ama ku dhow iyadoo ay aasan yihiin inuu nabigeena ku tukaday sal l slm isagoo sagootina waa tii aan soo marnay habeenkii u dambeeyey majliskeennii hore ee arbacada baabu tarkbaabu tarki salaati salaada oo laga tagayuu baabkan u baab yahay calayhim shuhadada korkooda in lagu tukada xadiid kun sagaal boqol iyo konton i shanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam naswi cala mtula akhbarana qutayb bnu saciid qaala xaddatana leyt ibnu sacd can bni shahab zuhri cabdiraxmaan ibnu kacb ibni malik alansaari wa hiqa anna jaabir bni cabdillaahi radia allahu tacala canhuma akhbarahu wuxuu u sheegay ana rasuula rasulka sal slm kaana wuxuu aha nabigeena yajmacu mid kulmiyo bayna rajulayni laba nin oo shuhada ah oo min qatla uxudin wuxuu dadkii lalaayay ka mid ah fii hawbin waaxidin hal mare ayuu nabi isugu geyn jiray sala allahu calayhi waali wasalam uma intaa kadib yaquul wuxuu dhihi jiray ayuhumaa koodeeba akharu badnaan badan akhdan xifdinta iyo qaadashada lilqur'aani qur-aanka fa idaa ushiira haddii loo ishaaro oo farta loogu fiqi ila axadihimaa midkood qadama wuxuu nabigu ku hormarin jiray sala allahu alay slm fi laxdi iilka ayuu ku hormarin jiray qaala wuxuu yidhi nabigeena sala allahu alay slm markuu saa sameeyey ana aniga shahiidun markaati ayaan ku ay calaa haa ulaai kuwaan saasuu nabigeena yidhi calayhi salaatu wasalaam wa amara nabigu wuxuu faray bidafnihim in lagu duuga fii dimaahim dhiigooda walam yusalli calayhim kumana tukanin walam yuqaso lamana dhaqin saas ayuu muxuu ahaa leeyahay raawiga jaabir bn cabdillaahi radia allahu tacala canhuma baabu tarki salaati dukasho lagu tukada in laysaga taga calmarjuumi qofka rajmiga dhagaxa lagu dilay oo zina ku dhacay isagoo muxsan ah in aanan lagu tukanin oo tukashadiis laiska dhaafo isagoo muxuu ahaa lagu canaanana inay dhib lahayn ayuu baabkan ubaabay xadidku sagaal boqol iyo lix iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu الnasaي calayhi raxmat اllah akhbarana moxamed ibn yaxya الduhli الnaysaburi waa iqaة xaafid jaliil wa nuux ibnu xabiib abu moxamed اlqowmasi iqaة suni weeyaan qaala waxay yihahdeen labadaa imaam xadaثana cabdالrazaq ibnu hamaam الsancaani ayaa noo warramay qala wuxu yhi cabdالrazaq xadaثana cabdiraxmaan hamaam sancani waa taqaana waa iqaة xaafid hahy qaala xadaثana macmar macmr rashid alasdi waa iqa can zuhri maxamed shazir waa imaamka can abi salamata bn cabdiraxmaan can jaabir bn cabdillaahi radia allahu tacaala canhuma ana rajula nin baa min aslama ree aslama jaa wuu yimid ila nebi ayuu yimid sal slm faاctarafa bizina inuu zinaystay ayuu qirtay facraba canhu nabigu waa isaga jeestay oo hadalkiisa muusan dhegaysanin uma اctarafa mar labaad ayuu qirtay inuu zinaystay faacrada canhu nabigu waa iskaga jeestay uma اctarafa kadibna wuu qirtay inuu zinaystay faacrada canhu nabigu waa iskaga jeestay xataa shahida ilaa ku markhaati furo calaa nafsi naftiisa arbaca maraatin afar jeer ayaa inuu zinaystay ayuu caddeeyey faqaala nabiy nabiga wuxu yh sal slm abika junuun miyaad waalantani yahow qaal wuxuu lah maya qaaluu axsanta hadda kahore xorag muslima soo xeratay qaala wuxuu nacamhaa oo muxuu aha galma ma ku samaysay weeyaan xalaal qaala nacam faamara bihi nabigu wuxuu faray calayhi الsalaatu wasalaam an yurjama farujama waa la rajmiyey falamaa goortii aldaqathu alxijaaratu dhagxaantii ay taabteen fara wuu cararay faudrika waa laga daba tagay farujima waa la rajmiyey famaata wuu dhintay faqaala lahu nabiy nabigu wuxuu ku yihi sal slm khayran wanaag ayuu ka sheegay yacnii nabigeena calayhi salatu sl ninka asagaa wuu ammaanay walam yusali caleyh kumana tukanin salaada marka shuhaadada markii aan ka soo gudubnay baabkan rajmiga marka la imaado ee ruwaadda cabdirazaq ibn hamna sacani ka wariyay halkan ay ahayd wahmiga ugu dhacay oo ahaa in shuhaadadii hadalka ron sheegay intuu soo rara marka daakirada laga soo raro oo intaa loo soo rara meesha loo soo rara waa halkan cabdirazaaq ibn hamaam sancaani marka raggan ka wariyey oo muxuu ahaa ay ka mid yihiin aduhli iyo nuux ibn abi xabiib iyo rag kale kulli waxay leeyihin walam yusali calayhi nebi kuma tukanin calayhi الsalaatu wasalaam maxamed bin khaylaan keligiis ayaa marka khilaafayoo wasallaa calayhi ayuu soo arooriyey wa calayhi marka riwaayadiis waxay culimmada leeyihiin shuduud ayay ku waxay ku xukumayaan nakaar ay ku xukumayaan shuduud ay ku xukumayaan cafwan shuduud ay ku xukumayaan saasay ku daciifinayaan waaya baabu الsalaati cala اlmarjuumi qofka la rajmi in lagu tukada ayuu baabkan u baab yahay hay baabu tarki salaati cala almarjuum walam yusali caleyh waay in lagu tukado baabkan u bab xadidku sagaal boqol iyo todoba iyo kontonaad waa xadid saxiixa qala imam nas alي mt abarna ismacil bn mascuud aljaxdari waثiqa qala xadaثna khalid ibn اxariث اlhujaymi waثiqaة tabt qala xadaثna hishaam adastawai waثiqaة tabt can yaxya bn abi kaثiir waثiqaة habtun yursil wayudlis can abi qilaabata cabdillah bn zayd اljarmi waثiqa can abi اlmuhalab camr ibn mucaawiyata waثiqa can imran bin xuseyn wuxuu ka wari radia allahu tacala canhu ardaa ana mra'atan haweeney oo min juhaynati ree juhayna ah atat waxay u timid rasul lah timid sal slm faqal waxay tihi innii aniga zanaytu waan zanaystay wahiya iyadana xublaa ur weeyaan waa xaamilo fadafacaha ilaa weliyiha ninka mas-uulkaa ayuu nabigu u dhiibay sal slm faqala wuxuu yihi nabigeena cala sl slam axsin ilayha samafal badan u samey faidaa wadacat haddii ay dejiso ooy canugan umasho faatinii biha ikeen falamaa goortii wadacat ay dejisay jaa bihaa ninkii haweenayd ayuu la yimid faamara bihaa nabigu wuxuu faray sal slm fashukat waxaa lagu xiray calayha korkeeda iyaabuha dharkeeda ayaa lagu duduubo lagu xiray uma rajamaha nabigu rajmiyey uma salla calayha uu ku tukaday faqaala cumar wuxuu ku yidhi atusallii calayha maad ku tukanaysa wahasanatu xaal hasanata iyadoo zinaysatay faqaala wuxuu yidhi nabigana sal slm laqad taabat waxay tooba keen towbatan towba low qusimat haddii loo qaybin lahay bayna sabciina toddobaatan oo min ahlimadiinati reer madiina lawasicatum way u waasac noqon lahayd yacni iimaan aad u weyn ay la imaaday wahal wajadta miyaad hesho cumarow towbatan towba afdal ka fadli badan min anjaadat inay dhiibtay binafsiha nafteeda lilah alla weyne dartii caza wajalla miyaad aragtay qof naftiisii keenay meel kalood la aaday maba lahaba towba intaa ka weyn miyaad haysaa astafurlah astafurlah ila dhuumasho maahan nafteeda intay nafteed hala qaado towba ka weyna marka ila imaan leed miyaad taqaana ayuu nabig sal slm asalaatu calaa man yaxiifu fii wasiyatihi asalaatu kushe lagu tukada baabkaan u baab yahay calaa man yaxiifu qofka jaw ku sameeya fii wasiyatihi wasiyadiis qofku markuu dardaarma inuu muxuu ahaa jawr sameeyo oo caruurtiisii u kala eexdo ama cid wasiye aana lahay wasiye uu siiyo ama qaar uu dulmiyo arrinta iyada waa halis waxaa laga yaabaa qofka inuu intaas wanaag sameeyo kadibna markuu dardaarma dardaarankaas uu xayf ku sameeyo kadibna khaatimo xumo saasay ugu dhacdaa laga yaabaa adiile kale saa kusoo arortay ayaa jirto xadii kun sagaal boqol iyo sideed iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam ns abarna cali bn xujr wa iqa qala xadaثna hushaym bashiir alwasiti wa iqaة habtun kaiir irsaal watadliis sooma waa irsaal keligiis can mansuur muctamir mansuur wahu ibnu ibnu zadan weeyaan zaadan wa iqat caabid habt can xasan ibn abi xasan اbصri can cimraan bn xusein radi allahu tacala canhu arda ana rajula ninba cataqa xuray sittata mamluukiin lix uu hantay saddex addoon uu lahaa lahu isaga u lahaa cinda mowtii markuu dhimanaya agtiisa ayuu xuray lixdiba walam yakun lahu uma sugnaan maalun maal hayrahum ayaga ka soo haray muusan lahayn fabalaqa dalika اnabiy arrinkaa nabiga ayuu gaara sal slm faqadiba min dalika arrinkaas uu aad uga carooday wa qala wuxu qad hamamtu waxaan damcay alla usalli calayna aan ku tukanin uma kadibna dacaa wuxuu yeehay mamluukii mamluukiihi kuwa uu hantay addoomihiisa uu yeehay fajazahum alaa ajzain saddex qiibadu qeybi labalaba ayuu ka dhigay uma aqrac baynahum markaasuu u qori tuuray faactaqa itnayn laba iyuu xureeyey wa araqa arbacatan afarna addoonnimadii ayuu ku baaqiyeen nabigeena sala allahu alay wasalam si ilmihiisi ay ugu noolaadaan ay ugu shaqeeyaan marka qofka mu'minka ah xitaa markii ay noqoto in uu wasiyo sameeyo wasiyadaas xitaa gooni ahayn uu ku dulmi maayo ilmihii o dhan hadduu wada ulmi dulmiyo oo hantidiisii o dhan buu yidhahda waa sadaqa intuu la soo boodo waa dulmi ulmi weyaan lidaalika qofka waxaa loo ogol yahay markuu dardaarma ulu bas saddex meelood hal meel wauluu kaiir waa ti nabigu lah sal slm fajazahum nabigu wuxuu u naam waay fajaza'ahum wuxuu u qeybiyey alaaثata saddex qaybood ayuu ka dhigay lix sooma ahayn laba iyo laba ayuu kala dhigay uma aqrac baynahum markaasuu u qori tuuray fa actaqa inain laba muxuu ahaa qaybood ayuu xoreeyey yani laba goobood ayuu xoreeyey laba iyo laba ayuu xoreeyey wa cafwan laba lababasuu xoreeyey laba nin hal meelood fa actaqa laba ayuu xoreeyey oo hal meel ahayd wa araqa arbacatan afarna addoonnimadooda ayuu ku baaqiyeen nabigana sal sl lan wax dhaca maaha qofku marka xoolihiisoo dhan inuu eh, eh, wada bixiyo looma ogola isagoo sakaraatinood ku sugan baab الصلاaةi عalى man ala qofkii khiyaano sameeyo oo quluul la imaado xoolihii haniimada ahaa iyo xoolihii ummadda isku lahayd inta u gacan dhaafo dadkii kadibna meelahaas gadaal wax marsado in lagu tukado iyo in kale ayuu baabkan u baab yahay xadii kun sagaal boqol iyo sagaalaad waa xadiis daciifa qaala imam kontan iyo sagaalada kun sagaal boqol iyo kontan iyo sagaalaad waa xadii daciifa qaala imam abarna cubaydullahi bn saciida cubaydullahi bn saciid sarksi soomahan waa iqa qaala xadaثana yaxya bn saciid alqaطaan can yaxya bn saciid alansaari waa aimadii can moxamed ibn yaxya ibn xibbaan waa iqaة faqiih can abi camrata abu camr waa mowla zayd ibn khaalid aljuhani waa maqbuul can zayd ibn khaalid aljuhani aلصaxaabiy اmashhuur radia allahu taala arda qala wuxuu yihi zayd ibn khaalid aljuhani maata waxaa geeriyooday rajulu nin bikhaybara ayuu ku dhintay faqaala rasu rasulka wuxu yih sal slem salluu ku tukada calaa saaxibikum saaxibkiin ku tukada innahu isaga halla wuxuu khiyaamay fii sabiila jidka alle xoolihii haniimada ayuu u yar dhuntay oo khiyaamay ku tukada fafatashnaa mataacahu alaabtii ayaan baarnay fawajadnaa waxaan ku helnay fiihi kharazan min kharazi yahuuda maa yusaawi dirhamayn kharaska waxaa weya kuusha kuul oo kuulishii qolihii yahuudaha laga soo qabsaday ka ah, ayaan ku helnayoo laba dirham laba shilin oo fida u dhiganto kuul xuno tacbaana waa sidaa weeyaan asalaatu calaa man alla waaya baabu salaati calaa man calayhi daynun qofkii dayn lagu leeyahay in lagu tukada ayuu baabkan u baabiya in kale xadiid kun sagaal boqol iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala imam caleyh raxmat ullah akhbarna maxamed bn khaylaan waa iqa qaala xadaثana abu daawuud aطayaalisi waa iqat xaafid qaala xadaثana shucba waa imaamkii can cuثmaan ibni cabdillaahi ibni mawhiba alacraj waa iqa qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay cabdallaahi ibna abi qataada waaiqa iyo xadiis ka hor maca nabiy abiis abu qataadata alansaari radia allahu taala arda anna rasul rasulka sal slm utiya waxaa loo keenay birajulin baa loo keenay oo meel ansaar ree ansaariyada liyusalli caleyh inuu ku tukada faqaala nabiy nabigu wuxu yh sal slm salluu calaa saaxibikum saaxibkiin ku tukada fa ina caleyhi daynan dayn ayaa lagu leeyahay qaala abu qataada wuxuu yidhi huwa dayntaas calaya korkayga ayay ahaatay nabi allow faqaala nabiy nabigen wuxu yh sal slm bilwafaa yani inaad bixiso ood oofisa ayaa miyaa lagugu leeyahay qaala wuxuu yidhi oofin inaan oofiyey fasalla aleh u ku nabigana sal lla slam marka ayaddaas waay ama xadiidkaas wuxuu ahaa iyo ficilkaas noocaasa intay qowlka alla uusan a nabigeena kusoo degin sal slam annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim waazwaajuhu ummahaatuhum wla raxama bacdum wla bacdin fi kitaab ilah annabiyu wlaa bilmuminiina min anfusihim aayaddaas markay soo degto wixii intaa ka dambeeyey wuxuu dhihi jiray qofkii dayn ka taga aniga ayaa liisoo doonanaa qofku mu'min ah oo dayn lagu leeyahay oo muslim ah, oo ummad nabi maxamed aniga ayaa liiga rabaa qofkii eh, waxaa dayaac iyo ilmo ka tagana iyo masaakiinna aniga ayaa mas-uuliyadoodan dhabargudinaa nabiga dhihi jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalam aakhiru cumrihi ayay ahayd sala allahu calayhi waaalih wasalam waaya xadiid sagaal boqol iyo kow iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas abarna camr bn cali الفلاس واثقة حافظ قال محمد مثنى عنزي واثقة حافظ قال وحين حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد الحجازي واثقة قال حدثنا سلمة يعني من الأكوع وأصحاب جليل كان رضي الله تعالى عنه قال وحين أتى النبي نبي waxaa loo keenay calayhi الصلاaةu وسلام بجناaزةi جناaزة ayaa loo keenay faqaaluu waxaa yihi ya nabiy الlah nabiga allow salli calayha ku tuka qaal wuxuu yidhi hal taraka calayhi daynan dayn korkiisa haata miyuu ka tagay oo lagu leeyahay qalu waxay yihi nacma qal wuxu hal taraka min shayin xoolo miyuu ka tagay qal waxay yihi laa maya qala wuxu yihi salluu calىa saaxibikum saaxibkum ku tukada qaala rajulu nin ba wuxuu yidhi oo min ansaar ree ansaareed yuqaalu loo yihi abu qataadat alansaari weeyaane salli calayh ku tuk calaya aniga korkayga ayay ahaa daynuhu dayntiisa fasalla nabiga ku tukaday calayhi الsalaatu wasalaam xadii kun sagaal boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala imam النasai alيه ramat lla akhbarana nuux ibnu xabiib alqowmasi wa iqaة suni qala xadana cbdirazaq bn hamaam الsancani wa iqaة xaafid qala xadana mc bn ashd اasdi wa iqa can zuhri maxamed shab zuhri waa imamka can abi salamatin cbdiraxman can jaabi bn cabdilahi radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi jaabi bn cabdilahi kaana nebiyu nabigeen waxaa sal sl laa yusalii minaadan ku tukanin calaa rajulin nin oo calayhi daynin dayn lagu leeyahay fa utiya bimeytin meyd baa loo keenay fasa'ala markaas wuxuu weydiiyey nabigeena calayhi sl slam calayhi daynu dayn miyaa lagu leyahy qala waxa nacma calayhi diinaaraan laba shilin oo fida ayaa lagu leeyay dahab baa lagu leeyahay qal u salluu calaa saaxibikum saaxibkiin ku tukada qaala abu qataadata wuxuu yidhi huma calaya aniga korkii ay ahaadeen yaa rasul rasuulka allow fasallaa calayhi nabiga ku tukaday falamaa fataxa allaahu alla weyne markuu u furay calaa rasuuli rasuulkiisa oo futuuxaadkii ay dhaceen iyo magaaloohin badan loo furay xoolo badanoo la helay qaala wuxuu yidhi nabigeenna calayhi asalaatu wassalaam ana aniga yaa wlaa ku habboonaan badan bikulli mu'minin mu'min la arka ugu habboonaan badan min nafsii naftiisa man taraka daynan qofkii dayn ka taga facalayhi korkayga ayuu ahaaday ay ahaada daynta iyada waman taraka maalan xoolo qofka tagana fari waraatii qolyihii dhexlaayay warasadiisa ayaa iskale ayuu nabig yiri sal sl xadid kun sagaal boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alimtul akhbarna yunis ibnu cabdillah al asadafi wa hiqa qaala anba'ana ibn wahb cabdullahi ibn wahb almasri wa hiqatu dabt hiqatun xaafid qaala akhbaranii yunis ibn yaziid al wa hiqatu dabt an min abi dhib bn maxamed abdiraxman bin abi dhib wa hiqatun faqihun faadil n shaab zuhri waa imaamka can abi salamati cbdiraxman waa iqatu faqiih can abi hurayrata radia allahu taala ana rasul rasulka al sl slm kan rasulken wuxuu ahaa idaa tuwufiya almu'minu qofka mu'minka haddii la oofsado u geeriyoodo calayhi deynun deynan laga rabo sa'ala nabigu waxbuu weydiin jiray oo muxuu dhihi jiray hal taraka lidaynihi min qadaa'in hal taraka miyuu ka tagay lidaynihi dayntii deyntiisaan lagu leeyay min qadaa'in wax lagu guda miyuu ka tagay fain qaaluu hadday yidhahdaan nacam ha salla calayhin waa ku tukan jiray sal slm wain qaala wuxuu dhihi jiray salluu calaa saaxibikum saaxiibkiin ku tukada falamaa goortii fataxa allahu alloyna u fura caza wajal calaa rasuulihi qaala wuxuu yidhi ana aniga yaa awlaa ku haboonaan badan bilmu'miniina min anfusihim nafyaalkooda faman tuwafiya wa calayhi deynu qofkii dhinto oo dayn lagu leeyahay fa calaya qadaa'uhu guuditaankiis aniga ayaa liiga rabaa oo korkeyga ayuu hada waman taraka maalan qofka maal ka tagana fa huwa isaga maalkaas liwarahatihi ciddii dhaxli lahayd ayaa iskale ayuu nabigu yihi sala allahu calayhi waaalih wasalam baabu tarki salaati calaa man qatala nafsahu qofka naftiisa kow ka siiyo in lagu tukado laga taga weyaan inaan lagu tukanin wa zajran canan la canana xadiku sagaal boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qala imam nas alimtul akbarna asxaaq ibn rasul kawsaj waa hiqatun qaala ambana alwaliid ibn hishaam ibn cabdilmalik albahili wa mawlaahum hiqatun thabt qaala xadaثana abu khaysama zuhayr ibn mucaawiyata aljucfi waa hiqatun thabt qala wuxuu yihi xadaثana simaak ibnu xarb ibnu xarb adduhli waa saduuqun watagayara biaakhirihi warubama talaqan ana rajula ama can ibni samra wa jaabir ibn samra radia allahu ta arda ana rajula ninbaa qatala dilay nafsahu naftiisa bimashaaqisa warma ayuu ku dilay amaba leebab ayuu ku dilay toori yarood muxuu ah isla dhacay faqaala rasul rasulka wuxu yih sal slm ama ana ani miya falaa usalli calaykum ma tukanayo nabiga sal slm kan mid lagu tukado ma aha nin isdilay tukasho malaha lagu tukado kun sagaal boqol iyo shan iyo lixdan xadiidka ah waa xadiid saxiixa qaala imam abarna maxamed bn cabdilal asancani wa iqa qala xadaثna khالد بن زيد khالد بن xاrث الhujaymi wa ثiqة habt qala xadaثna شhucبة can sulayman الأcmaش waa imaamkii qaala samictu waxaan ka maqlay dakwan الsamaan الزayaat wa ثiqaة habti xadiid soo ka warramay can abi hurayra dakwaanka waxaa weeyaan waa abu saalix wa can abi hurayrata radi allahu ta an nabi nabig uu sal sl qal nabigan wuxuu yidhi man taraddaa qofki iska soo tuura oo ka soo welwiloomay min jabalin buur faqatala dilay nafsahu naftiisa fa huwa fii naari jahanama naarta jahanam gudaheed ayuu ahaaday yataradaa markaasuu soo wirwilloomaya ah khaalidan xaal u yimid ku war mukhalladan lagu waariyo fiiha naarta jahanam gudaheeda abadan weligii waman taxasaa qofkii kabado suman sun kabado oo faqatala nafsahu naftiisa muxuu ahaa dilo fa sumuu sumtiisa ayaa fii yadihi ahaanaysa yataxasaahu isagoo weliba kakabani fii naari jahanama jahanama naarta gudaheeda khaalidan xaal u yimid ku waray lagu waariyo fiiha abadan weligii waman qatala qofkii dil nafsahu naftiisa bixadiidatin bir ku dilo kaanat xadiidatu xadiidadiisii birtiis waxyaanaysaa fii yadihi yaja-u biha wuxuu ku duulayaa fii batnihi calooshiisa uu kula dhacayaa fii naari jahannama jahannama naarteeda khaalidan xaaluu yimid ku aray fiiha abadan weligii khaalidan mukhalladan fiiha abadan saas ayuu nabig yir sal slm markuu marayo waman qatala nafsahu bixadiidatin intaa markuu maraayey uma inqaطaca calaya shay-un maxaa idiin qoran waman qatala nafsahu bixadiidatin kadib maxaa idiin qoran ya ah, xadiidka wax udhexeeya waman qatala nafsahu bxadiidaةi kaanat xadiidatuhu inta dhexdooda uma اnqaطca calaya شhay khaalidu yaquulu khaalid ibn xariث اlujaymi ayaa wuxuu leeyahay uma اnqaطca calaya shay shay baa ama iga go-oy yani waxbaa mxuu ahaa taqriiban aan hafay inuu leeha laga yaaba wallaahu aclam baabu salaati cala munaafiqiina lagu tukada ayuu baabkan ubaabay xadid sagaal boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qala alimamu nasi alamtul akhbarna moxamed ibn cabdillahi ibn marik almuharami wa xaafid qala xaddatana xujayn ibn muhana alyamaami wa qaala xaddatana lid ibn sacd waa imaam ahli misr weyaan can cuqayl ibnu khaalid اlayli wa thabtan can shaabi zuhri can cubaydillah الlah ibn cabdilahi bn cutb bn mascuudi wa iqaة faqih can cabdilahi bn cabaasin radi alahu ta anhuma can cumar bn khaaab wuxuu ka wariy radi allahu tacala canhu arda sayid cumar qaal wuxuu yihi sayid cumar lamaa goortii maata uu dhintay cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul munaafiqi markuu dhintay rasu lmunaafiqiin duciya lahu rasuula nabiga ayaa looga yeehay sal slm liyusalii caleyh inuu ku tukada falamaa goortii qaama rasulah u istagay sal slm wahabtu ilayh waan u booday nabiga xaggiisaan u booday faqultu waxaan ya rasul rasuulka all tusallii calaa bna calىa bn ubay cabdulahi bn ubay miyaad ku tukani nabi allow waqad qaala walaal qad qaala uu yidhi yowma kada wa kada kada wa kada amaan heblayna saa iyo saa uu yidhi miyaad ku tukanaysaa waa nink munaafiq ahaa ay wacadidu calayhi markaasaan weliba tirtirini waxyaabaha uu samayn jiray maalin fulaan saas yiri maalin fulaan waxaa sameeye wahaakada waaye fatabasama rasuullah nabiga lagu muusaday wa wuxuu yidhi akhir canii ya cumar cumarow iga laaba xag durug iga durug xag durug falamaa goorti agartu calayhi qaala wuxuu yidhi inii aniga khuyirtu waxaa lidoorimaadgeliyey waa lidoorimaadgeliyey falu calaymi haddii aan ogaan ogaan ogaan lahaa annii aniga low zidtu haddii aan ka kordhiyo cala sabciin toddobaatan qufira lahu dembigiisa loo dhaafaa la zidtu calayhi waan kordhin lahaa laakiin wa ogsanin nabiga inaan dembigiisa laafayn fasalla caleyh rasul lah sal sl uma kadib insarafa wuu ka soo noqday falam yamkut muusan nagaarin laa yasiiran in yar mooyane xataa nasalat ilaa ay ka soo degto alaa laba ayadood oo min bara'ataha suuratu baraa'a maxay ahayd labadaad maxay ahaayeen walaa tusalli calaa axadi minhum maata abada walaa taqum calaa qabrih inahum kafaruu biاllaahi warasuulihi wamaatuu hum faasiquun walaa tusalliha ku tukan nebi allow calaa axadin mid oo minhum ayay ka mid maata dhintay abadan weliga walaa taqum calaa qabrihi qabrigiisana dul istaagin inahum iyaga kafaruu waxay ku gaaloobeen bilahi alla weyne warasuuli rasuulkiisa ay ku gaaloobeen wamaatuu way dhinteen wahum faasiquun walxal hum faasiquuna ay dhaacabaxeen saas ayuu alla soo dejiyey facajibtu waxaan muxuu ahaa la yaabay bacdu intaa kadib min jur'ati dhiirinaantayda calaa rasuuli rasuulka all aan ku dhiirana yowmaidin maalinta ayada wallaahu rasuulu aclam alla rasuulkiisa ayaa wix xikmad ahna ogsoon saas ayuu leey sayd cumar radi allahu ta arda ya qaybaan ka tagay miya waay kii soo maahan oo kun sagaal boqol iyo iyo lixdanaad han iyo lixdanaad soo aan ku noqdo marka man taradaa qofkii ka walwilooma min jamalin buur jabalin buur oo faqatala nafsahu naftiisa dilo fa huwa fii naari jahanama jahanamo naarteeda gudaheeda ayuu taradaa ku walwiloomaya kasoo rogrogmaya khaalidan xaalu yimid ku waari mukhalladan lagu waariya fiiha abadan weligii waman taxasaa qofkii kabada oo cabo suman sun cabo faqatala nafsahu naftiisa ku dila fa sumuu sumtiisa fi yadii ay ahaanaysaa yataxasaahu isagoo weliba kakabani fii naari jahanama jahanama naarteeda gudaheeda khaalidan xaal mid ku waara mukhalladan fiiha lagu waariy abadan weligii waman qatala qof dil nafsahu naftiisa dile bixadiidatin ku dilo waxaan ka budayna uma inqataca calaya shayun khaalid yaquul kaanat waxay ahaataa waman qatala qof dil nafsahu naftiisa bixadiidatin bir ku dilo kaanat waxay ahaataa xadiidatuhu birtiisa fii yadii gacantiisa yaja-u uu ku duri ku durayaa biha birta ayada ah iyo tooridaas iyo midida fii banihi caloohiisa fii naari jahanama naarta jahanama khaalidi aal mid ku wari mukhalladan fiiha lagu wari abada werigii inta dhexda marka waxaa ku jira uma inqaطaca calaya shayun shay baa iga go'ay ama igu go'ay khaalid ibn xaadi lujaymi ayaa yaquulu saala weeyaan intaas sooma baarak allah fiikum xadiidka marka baabu asalaati cala aljanaazati fi lmasjid baabu salaati salaad la tukada ayuu u baab yahay xadiidka marka kun sagaal boqol iyo lix iyo lixdanaad soo akhrinay oo salaat cala munaafiqiin hoos imaanayey baab salaata cal janaazati janaazada in lagu tukada ayuu baabkan u baabiy fi masjid masjidka gudahiisa in lagu tukada inay dhib lahayn ayuu baabkan u baabyahay waay xadiidku sagaal boqol iyo toddoba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa iqatu mayn can caaishata wuxuu ka wariyey um lmuminiin radia allahu ta arda qaala waxay tir umna caaisha maa sallaa muusan tukanin rasul rasulka sal slm calaa suhayl ibnu bayda ninka la yidhah suhayl ibnu bayda ilaa fi lmasjidi masjid gudihiis meel aan kulama tukanin oo masjid gudihiisa alla keena halkaasa inta la dhigay ayuu nabigeena kula tukaday salaat ljanaaza sala allahu calayhi waali waslem waradia allaahu can suhayl ibnu bayda xadii kun sagaal boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nasa barna suwayd ibn nasr marwasi waa iqatun hy qaala xadaثana cabdالlah waa ibn mubaarak wa iqatu tabtun xujat imaam can muusa ibni cuqbata wa imaamu fi lmaqaazi iqat faqiih can mujaahi can cabdilwaaxid ibnu xamsata ma idiin qoran laa basa laa ba'sa bih ana cabaad ibni cabdilaahi ibnu zubayr ibnu cawaam wa iqatu akhbara wuxuu sheegay ana caaishata um muminiin radia allahu ta arda qaala waxaa tir umuna caaisha maa sallaa muu tukunin rasul rasulka al sala allahu alay waslam calaa suhayl ibnu bayda ilaa fii jawfi masjidi masjid gudihiisa meelaan ahayn kulama tukanin waxaa laga qaadanaya marka in masaajida gudaheeda janaazada la keeni karo oo lasoo gelin karo oo lagu tukan karo ayaa laga qaadanaya xadiidka ama baabka kow iyo toddobaatanaad asalaatu cala janaazati bileyl janaazada in habeennimo lagu tukado wuxuu kuso aroora baabkan u baabay sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas alin farna yunis ibnu cabdillah asadafi wahiqa qaala ambana ibn wahb cbdulahi ibn wahb wahiqatun xaafid qaala xadaanii yunis ibn yaziid ilayli wahiqatun tabtun can mushaab zuhri maxamed ibn shab zuhri imamki qaala akhbaranii abu umamata ibnu sahl ibnu xunayf lahu ru'yaة walam yasmac min الnabiy sal slm annahu ninka la yih abu umama qaala wuxuu yidhi ishtakat imra'atun haweeney ayaa xanuunsatay bilcawaali magaalada madiine xaafadeeda kore cawaali madiina ayaa xanuunsatay miskiinatun weliba miskiinad ah fa kaana wuxuu ada nabi nabigana sal slm yasalahum canha mid wax ka weydiiye xaggeeda si ay noqotay iyo xaaladeedu nabiga ka waraysan jiray waqaala wuxuu yidhi idaa maat in maatat haddii ay dhimato falaa tadfinu haduugina xataa usalliya caleyh ilaa an ku tukado fatuufiyat waana la oofsaday fa jaauu biha ila almadiinati magaalada madiina ay keeneen bacda alcatamati cishay geelmaalka kadib ayay keeneen yani marka cishii la tukado kadib ayay keeneen fawajada rasuula nabiga alla la kulmay sal slam qad naama isagoo hurday fakarihuu waxay naceen an yuqiduu inay kiciyaan fasalluu caleyh way ku tukadeen wadafanuuha bibaqiici qarqad meesha baqiicilqarqad loo yaqaano oo magaalada madiina hadda lagu aaso amwaadda ay ku duugeen falama asbaxa goortu u aabaysay rasul sl jaa waa yimaadeen fasalahum canha haweeneyda aggeeda wax ka weydiiyey faqaala waxay yidhaheen qad dufilat waa la duugay ya rasu rasuulka allow waqad ji'naaku aan kuu nimid fawajadnaaka waan kula kulan naa'iman xaalata mid hurda fakrinha waxaan nacnay an nuuqidanka inaan ku kicina qala wuxu yidhi ina keena faintalaqa wuu tagay nabigeena sal slm yamshi xaal socdo wamashaw macahu ay raaceen xataa arowhu ilaa ay ka tusiyeen qabraha qabrigeeda faqaama rasul u istaga sal slm wasafu way safteen waraacahu gadaashiisa fasalla calayha ugu tukaday wa kabara arbacan afar ragcana nabigeenna uu ku dulki baartay oo takbiiraat اjanaaza intii lagu mxuu aha tigbaaran jiray ama takbiirta lagu qaadi jiray ayuu nabigeena kudul akhriyay calayhi الsalaatu wasalaam baabu sufuufi cala janaaza markii janaaza lagu tukana in sufuuf la sameeyo baabkan ubay xadiidku sagaal boqol iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nas alih mt akhbarana moxamed ibnu cubayda almuxaaribi can xafs bni kiyaas ibni طalq ibni mucaawiya annakci waa iqatu faqiihu tagayara fi اlaakhiri qaliila can ibni jurayj cabdilmalik ibn cabdiaziz ibn jurayj wa iqatu tabtun yursil wayudlis can aطa ibn abi rabax wa iqatu faqiihu faadilu kaiir irsaal can jaabir bn cabdilah radi allahu ta anhu ana rasul rasulken wuxuu yidhi ina akhaakum walaalkiin annajaashiya ahaa qad maata wuu dhintay walaalkiin najaashi wuu dhintay faqumuu istaaga fasaluu calayku tukada faqaama wuu istaaga nabigeena sal slm fasufa fasufa ama fasafa meedin qor fasafa bina wuu nala safay wuuna safay fasafa wuusana safay bina annaga kamaa yusafu sida loo safa cala aljanaazati janaazada caadiga ah wasalla caleyh wuu tukada nabigeena sal slm salaatu janaaza alhaa'ib janaazat alghaa'ib weeyaan qofka lagu tukana waxaa weeyaan waa inuu meel cid ku tukani ayna jirin uu ku geeriyoodo laakiin lamaha ay nabigeena sal sl dhaqanaya u ahayd qof muslimiin helay lagu tukada janaaze in meel kale janaasatlqaa'ib lagu tukada dhaqan nabigeena laga ahay mehen sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadii kun sagaal boqol xitaa raggi waa taqaanaan oo cabdullahi bin rawaaxa iyo zayd ibnuxaarisa iyo jacfar atayaar iyo raguu ka dalay ka jeclay miyaa jiri weli masjidkuu ku jiray sala allahu calayhi waali markuu sheegayna geeridoodana mimbarka ayuu saarnaa maca daalika hal mar nabigeena calayhi salaatu wasalaam uusan sheegin mana ku tukanin sala allahu alay waslem ducada waxaan ahayn iyo inuu dadka ugu tacziyey waxaan ahayn waayahay xadiid kun sagaal boqol iyo kow iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nas alay tl akhbarana swayd bin asr marosi wa iqatun qaala anba'ana cabdullahi bn mubaarak waa imaamkii can malik bin bin abdalhijr asna waa imaamkii can shaabi zuhri can saciid ibn musayab waa imaamkii isna can abi hurayrata radi allahu ta ana nabiya nabigeena sal slm naca wuxuu geeri sheegay linaas dadka wuxuu sheegay annajaashiy ayuu sheegay alyowm maalin ayuu sheegay alladii kaasoo maata fiihi uu dhintay waa loo soo waxyooday uma kharaja bihim wuxuu la baxay ila lmusalla meeshii lagu tukanaya fasafa bihim markaasuu saxaabadii safay fasalla caleyh uu ku tukaday wakabara arbacata kibiraatin afar jeer ayuuna allah akbar nabigeena yidhi sala allahu calayhi waali waslm xadidku sagaal boqol iyo laba iyo toddobaatan waa xadiid saxiixa qaala alimam sn abna mxamed raafic naysabir waa iqatu caabid qaala xadaanaa cabdirazaq bn xasan sanani waa imaamkii iqat xaafid weyaan qaala ambana macmar rashid اasdi wa iqa can zuhri can ibn musayab can abi salamti cabdiraxmaan abi hurayrat raggaas weliba asxaabtiini mid aad u baahantiin laidin sheeg kuma jira can abi hurayrata radi allahu ta arda qala wuxu hi abu hurayra naca rasuullah nabiga alle wuxuu geeriyey geeri sheegay annajaashiya ninka najaashi lihi jir liasxaabihi saxaabadiisa ayuu sheegay bilmadiinati magalada madiina fasafaw way safteen khalfahu nabiga gadaashiisa fasala aleyh ku tukada wakabara arbacan afar jeer iyo allahu akbar yihi qaala abu cabdiramaan wuxuu yidhi qaala abu cabdiraxmaan ibn musayab maxaa idiin qoran qaala abu cabdiraxmaan maxaa ku xiga hadalka ma isku xihan yahay oo muxuu ahaa qaala abu cabdiraxmaan kadib laba dhibcood wax ma ku yeelaan mise waa israacsan yihiin soo kuma yeelaan khayr lahaynsi horta iga kala reeba waa iskaga kay darsameen nimanka wuxuu ka dhigay kayga ma taqaanaan cabdiraxmaan ilmusayib oo isu kay raacay ibnmusayib inuu yahay waxaa weeyaan eh, cabdiraxmaan aabihii ayuu ka dhigay abu cabdiraxmaan marka waa imaamka kowdhahab meel saarta imaamkii nasaa-i weeyaan caleyh raxmat ullah qaal abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi ibn اmusayib musayab ama qaal musayib mukala inii lam afhamhu kama aradtu xadiidka sidii aan u rabay uma fahmin saasay u badanta wallaahu aclam saasay u badanta maqsuudka qofki wax kala hayana waa soo dhiibi karaa insha allah ka fiiriy inta hadda aan wada haddii aad sharax ka fiiriy haddii hab kale ay wax yihiin waay xadيث kun sagaل boqol iyo saddex iy todobaatan waa xadيث صaحيiح weeyaan qala imam أخbarna cali بن xujr wa ثiq qaala anbana ismaaciil ibn culayat waa imamka wa ثiqaة tabt can ayub ibn abi tamimta sakhtiyaani wa ثiqaة tabt can abi zubayr maxamed ibn muslim ibn tadrus weeyaan abi zubayr wa waxaa wey saduuq can jaabir bn cabdiلlahi radي الlahu ta anuma qal jaabir bn cabdiلlahi ana rasul rasulka sal qala rasulkeen wuxuu yidhi ina akhaakum walaalkiin qad maata wuu dhintay faquumuu istaaga fasafuu calayhi dushiisa muxuu ahaa amaba janaasadiisa saf sameeya fasafafna calayhi safayn laba saf ayaan muxuu ahaa sinay weeyaan yacni isagoo taagana laga soo qaadayaa meesha isagoo yeela ayaa laga soo qaadayaa sidaa weeyaan nacam fasaluu calayha ala jirta ina akhaakum walaalkiin qad maata wuu dhintay faquumuu istaaga fasaluu calayh ku axsanta fasafafna calayhi safayn laba saf ayaan dushiisa ku safnay weeyaan yani niyad ahaan loo safi laakiin meesha ma jooga meel kalu jiraa xadidku sagaal boqol iyo saddex iyo xadidku sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatanaad waa xadid saxiix isnaada qala اimam abarna cmr bn alas wa iqة xaafid qala xadana abu dawuud aطayaalisi wa iqة xaafid qala samictu shucbata waa imaamka yquul isagoo saacata yahruju <laughs> Ah, saas miya hay hay qaala abu dawud wuxuu yihi samictu shucbata yaan ka maqlay yaquul isagoona aلsaacata yakruju aلsaacata yakruju waktigan ayuu soo bixi waktigan ayuu soo bixi xadaثana abu zubayr abu zubayr ayaa muxuu ah noo sheegay can jaabirin kolleyba qadiyaddu ka hadla waa qadiyad ku saabsan sanadka ee wax matniga lalugla ma aha dariiqadii aada wax ku dhigay iyo xilliga aad soo bixi jiray iyo inuu shee inuu sheega ayaa u badanta wallahu aclam qaala wuxuu xaddatana abu zubayr ayaa noo warramay can jaabir bin cabdillahi radi allahu ta qala wuxu jabir bin cabdillahi kuntu waxaana fi safi safka ayaan ku sugnaa ahaani ee labaad yowma sallaa goortu ku tagay rasul rasulka sal sl najaashi najaashi ku tugaday aniga safka labaad ayaan ku jiray xadiidku sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai axbaranaa ismaaciil bn mascuud aljaxdari waa iqatun iqa weeyaan qala wuxu uhi kuntu waxaan ahay fi safi ismaaciil ibnu mascuud aljaxdari waa iqa qaala xadaثana bishr ibn mufadl waa iqatun habtun cabid qaala xadaثana yunis ibnu cubayd alcabdi waa iqatun habtun faadilun waric afartaa tilmaamood ayaa muxuu ah dhabarka loo saaray can muxamed ibni siriin waa imaamkii can abi اmuhalaba aljarmi albصri cama abi qilaaba abu qilaaba cbdlah bn jarmi adeerkii weeyaan can cimran bn xusein wuxuu ka wariyey ninka waa iqa abcan abimuhalabka cimran bn xusein wuxuu ka wariyey radi allahu tacaala canhu waardaa qala wuxu cimran xusein qaala lana rasul rasuulka wuxuu noo yidhi sal l slm ina akhaakum walaalkii annajaashiya najaasha qad maata wuu dhintay faquumuu istaaga fasalla caleyh ku tukada qala wuxuu yidhi faqumna waan istaagna fasafnaa calayhi waan safnay yani janaazadiisii iftiraadigayd ama aan tooska meesha u olinay niyadaan ku haynay ayaan safafkii samaynay kamaa yusafu sida loo safta cala qofka meydku caadiga aho meesha yeela wasallayna caleyh waan ku tukanay kamaa yusallaa sidii loogu tukada cala meydka sida ayuu leeyahay alsalaatu cala aljanaazati qaa'iman qofka janaaza marka lagu tukana in waxaa weeyaan la dul istaago oo fadhi aana lagu tukanayo baabkan waa xadidku sagaal boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qala imam abarna md xumayd ibnu mascadata waa saduuq can cabdilwaariث ibnu saciid ibnu dakwan wa iqat dad qaala xadaana xusein ibnu dakwan mucalim weyaan xusein ibnu dakwan mucalim waa iqa an ibni burayda cabdillaahi ibni burayda alaslami weeyaan waa iqa asna can samura ibnu jundub radia allahu taala arda qala wuxu uhi samura salaytu maca rasulilahi an la tuka sal slm calaa ummi kacbin haweeneydaas umukacab layihahda radia allahu ta ardaha ayaan kula tukaday maatat waxay ku dhimatay umma kacab fii nifaasihaa iyada oo dhalmo ku jirta nifaaskay ku dhimatay umashii ay ku dhimatay amaba iyadoo dhalaysay dhimatay fa qaama wuxuu nabigu wuxuu istagay sal slam fi salaada calaa wasatihaa bartamaheedu istaagay dhexdu isku beegay nabigeena sala allahu alay waslem baabu ijtimaaci janaazati sabiyin wa mra'a haweeney iyo canug janaazadu haddii ay kulanto habka loogu tukanayay sida loo mxua ah, meelaha la kala dhigi iyo baabkan baab xadidku sagaal boqol iyo toddoba-iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa ah. qaala alimamu nasacalint akhbarna moxamed cabdillahi bni yaziida moxamed ibn cabdillahi bni yaziid almaki waa qaala xadaanaa abi abihiis waa cabdullahi bni yaziid almuqri waa iqatu hahay habt iqة fail qaala xadaanaa saciid saciid ibn أه. سعيد كان وحاو ابن أبي أيوب saciid alkhusaaci sooma hay mawlaahum waa iqaة habt qala wuxu xadثnي يزيد بن أbي xabيب almsri wa iqaة فqih yursil can caطاء بn أbي رواxi wa iqaة habt kaثiiru alإrsaal can camaar ibn abi camaar وصaduq رubama أkhطأ qala wuxu xadartu ama xadarat waxaa timid oo la keenay janaaزaةu sabiyin canug janaazadii wamrأatin haweeney ayaa la keenay faqudima الصabiyu canug ayaa la hormariyay mima yeli alqowm dadka xaggood ayaa la mariyey wawadicat اlmarأaةu haweeneydina waraahu gadaashiis ayaa la dhigay fasalla calayhima uu ku tukaday wafi lqowmi dadka ku tukaday waxaa ku jira abu saciid اlkhudri wabnu cabaas wabnu cabaas wa abu qataada wa abu hurayra raggaas ayaa ku jiray fasa'altum can dalika arrinkaas ayaan wax ka weydiiyey oon ku yidhi waa sidee habkan wax loo dhigay ma saxba faqala waxay asunnatu ay hiya sunna sidaas ayaa sunnada ayay yidhaahdeen radia allahu tacaala canhum ajmaciin waa culimada saxaabada abu saciid iyo ibnu cabaas iyo abu hurayre iyo raggaas waa saxaabadii ragga culimada u ahaa radia allahu ta ardahum abu qataadana waaba taqaanaan baabu ijtimaaci janaa'iz الrijaal والnisa haweeney dumarka iyo ragga jinaazadu haddii meel ay soo ku soo ururaan ay ku kulmaan habka loogu tukanayo baabkan baab xadid kun sagaal boqol iyo siddeed iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa maanta waa dabadan galan sooma jeedaan waa intii horo baaqatayaan muxuu ahaa aan aan rabnaa inaan yara gaarsiino marka iska adkaysta xadid kun sagaal boqol iyo siddeed iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qala imam smt abarna mxamed bn rafic naysabr wa iqa qaala anbana cabdirazaq ibn hawsn wa iqatu xaafid qaala anbana bn jurayj qaala samictu naafican mowla cabdilahi bn cumar iqa yزcmu isagoo sheegay ana bna cmar cabdulahi bn cumar radia allahu taala arda salla wuxuu ku tukaday ala tis janaa'iza sagaal janaaزa jamiican wada jiro ayuu ku tukaday sagaal janaazo fajacala wuxuu yihi rijaal raggi yaluuna kuwa ku eh, la xiriir oo soo xiga alimaamu imaamka wanisaa dumarkiina yaliina alqiblata qiblada xaggeed ayuu mariyey fasafahuna wuu safay safan waaxidan hal saf ayuu safay wawadicat janaazatu umi kalhum binti caliy bn abi aalibin ah, imraati cumar bn khaaab ayaa iyadnana soo dhigay wabnin wiil oo lahaa yadaa ileed yuqaal loola yihah zaydun loo yihahda oo ayagana wada dhintay wawudica waxaa la dhigay jamiican labadii waa la wada dhigay imaam imaamkan yowmadin saciid ibn caas uu yahay wa fi naas dadka waxaa ku dhex sugnaa maalinta ayada ahna ibnu cumar wa abu hurayra wa abu qataada culimada saxaabada la joogay fa wadica alghulaamu canug waxaa la dhigay mima yelin imaam imaamka xaggi aa la soo xijiyey fa qaala rajulun wuxuu yidhi fa ankartu dalika arrinka ayaan inkiray fa nadartu ila bni cabaas ayaan eego abu hurayrata ayaan eego abi saciidin ayaan eego abi qataada afartooda ayaan fiiriyey faqultu waxaan idhi ma hadi ma hada arrinkan muxuu ahaa qaalu wayn hiya sunna waa sunnadaa saasaaba haddii amwaad ay yimaadaan marka oo rag iyo dumar ay yihiin maxaa la samayni dumarka xagga la marin qiblada xaggeed raggana waxaa la soxjina dhanka imaamka waa sidaa weeyaan xataa haddii caruur yar ay yihiin oo ragga caruur uu yahay xadii kun sagaal boqol iyo iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam ns abarna cali bn xujr waa qaala ambana abdimubaarak cabdillahi mubaarak waa imaamkii wاlfadl ibn muusa asinaani waa tabtun rubama aqrab وأخبرنا قال وحي الإمام النسائي تحويل سمين وجدا وأخبرنا سويد بن نصر المروزي وثقة قال أنبانا عبد الله بن مبارك وإمامك عن عن حسين حسين المعلم meeshaan waxaa idiin qoran almukatib ma idiin qoranta mise muktib baa idiin qoran mukatib yay u qoranta axsant xusein mukatib wa mukatib aladi yucallim alkataatiib wa almucallimna la yihahdaa xusein almucalim xuseinka mucalinka amaba ah xuseinkii kataatiibta iyo farbarka samayn jiro ilmaha u dhigi jiray kutaabta annaga kutaabana waa taqana ardayda qaarkeen can xusein almukatib xusein mucalim oo ibn dakwan waahiqatu rubama wahim haddaan soo marnay can cabdillahi bni burayda waahiqa can sabr junub waxuu ka wariyey radia allahu tacala an arda ana rasul rasulka sal slm salla wuxuu ku tukaday calaa ummi fulaan hebel hooyadii maatat waxay ku dhimatay fii nifaasiha faqaama fii wasaihaa bartameedu nabigeen istaagay sala allahu alayh wala slm raggan xaggee la istaagayaa ragga xaggee laga istaagi madaxa la beegi sidaa weeyaan baabu cadadi takbiiri aljanaaza baabu cadadi takbiiri takbiirta cadadkeeda ayuu baabkan u baabay cala marka janaza lagu tukaniye intee muxuu ahaa eh, cadadkeeda intee ahaanaya xadiidku sagaal boqol iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam sal abara qutay bn saciid can malik bn anas bn darhijr can mishaabi zuhri can saciid ibn musayab can abi hurayrata radi a an ana rasul a sal sl naca wuxuu geeriyaad sheegay geeridiis sheegay linaas dadku u sheegay annajaashi ayuu u sheegay wakharaja bihim nabigu ula baxay fasafa bihim wuu la safay wakabara arbaca takbiiraat afar jeer ayaa allah akbar la dhihi weeyaan xadiidku sagaal boqol ko iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala imam abarna bata ibn saciid qaala xadaana sufyaan can zuhri can abi umaamata ibn sahl qaala wuxuu yidhi maridat imraatun haweeney ayaa xanuunsan min ahli acwaali xaafadaha kore oo muxuu ahaa magaalada madiina dumarkii degnaa ka mid ah wa kaana nebi nabigen mxu sal slm axsana shayin shaykan ugu wanaag badan ciyaadatan lilmariidi booqashada qofka jiran qof kaga fiican nabigeena ma jirin sala allahu alayh wasalam inteenna maanta haddii haddaan is oo la yidhahdo goormaa kugu dambeysay qof buka ood soo booqota aan isweydiina ka warrama allahu akbar ya sheekhi ma soo booqotay alxamdu lilah xaashiraana furta khayr allah sii janno allah kugu sii annagana allah nagu hanuuniye waxaa weeyaan mas'aladaas waa masaa-isha sii baaba-ays qofku wuxuu wax ku booqanayaa hal shay hal shay wax ku booqanay isbitaalka inay badan ka gasho oo yacni qof xanuunsan u geey ama isagoo xanuunsan buu isgeeyey markaas waxaa dhici karta inaa qalbigiisa naxariis kusoo yardhacdo oo dira balladkan buka soo yarmari muxuu ah faatixadan kusoo akri booqoshadiina bal uniyo faatixadana soo mar qalbigiisa baa laga yaabaa xanuunka asaga qabtay cidda ka xanuunsaneed iyo uh, dhankaas inay geysaa laga yaabaa waxaa kaloo dhici karta qof aqriba oo meelaad ugu leexana ayna jirin ya meel oga leexana kaas ma lahan hadduu tegi waayni aweylahu ninka hebelhay ama qofka qaraabada ah xanuunsaday xataa somaadan booqanin marka wuxuu ka cararayaa in halkaa la qabta dhowtay meesha lagu dhego labadaas qodob waa lagu tegi asalka laakiin in aziyaara min ajli ciyaadati اlmariid ama culamo noqo ama caamo noqo ama nin weyn noqo ama diir noqo beryahan aad bay u yaraanaysa xaqiiqatan ikhwani kiraam marka hawsha ayadaa lasoo nooleeya hawsha ayada ah nabigeena salى اllahu alayhi waali wasalam wuxuu sheegay xuquuqda qofka muminka uu leeyahy habeen hor habeenkii soo marnay arbacada ahayd oon sinaba ku dhacayno lixda waxaa ka mid ahaa ciyaadat اlmariid qofka markuu xanuunsada in la boqdo istaalada waa ujeedan dhan walba inaga xigaan intay inaga xigaan intay inaga xigaan xagga inaga xigaan wahaakada yani intaan gaari karna aqala shay aan booqana qaarar bada qaar badan oo istaal adholin way jiraan oo hoteelada iyo guryaha yeelaan kuwaasaana ugu lidan kuwa istaalka yeela waxaa ka daran kuwa guryaha yeela oo cid ka war qabtay cid daryeelaysa cid ka war haysto mararka qaar ayna jirin marka nabigan wuxuu ahaa salى اllahu عalayhi waalihi wasalam axsana shayin ciyaadatan lilmariid booqasho qof jiran la booqda ninka ku wanaajin badan oo ugu dadaal badan ayuu aha sal ه slm wa kaana wuxuu ahaaday idaa maatat wa qaala wuxuu dhahayha faqaala wuxuu dhahayha idaa maatat haddii ay dhimatay gabadhaas faadinuunii isa ogeysiiye famaatat way dhimatay leylan bay dhimatay fadafanuha way dugeen walam yuclimu nabiya nabiga may ogeysiinin lianna nabigu hurdaayay inay kaciyaan way naceen falamaa goortay asbaxa waa berisaal canna xaggeeda wax ka weydiiyey gabadhi faqaala waxay idhaheen kariina waxaa nacnay an nuqidaka yaa rasul rasuulka inaan ku kacin nacnay faataa qabra ayuu yimid fasalla caleyh wuu ku tukada wa kabara arbacan afar jer iyo loomaygan allah ku baryihi sala allahu alay waslm xadidku sagaal boqol iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qala imam nsari abarna cmr n falas watiqat xaafid qala xadana yaحya bn sacid اqata waimamka qaala ambana shucba waimamkii qala xadaثanii camr ibn murat اljamali watiqaة caabid can ibn abi leyla waiqa ibn abi leyla muslin soo gaarin ninka la yidhah sayd cumar taas waa hadal uma baahno boqol iyo labaatan ree ansaareed ayuu soo gaaray waa ninka dhihi jiray boqol iyo labaatan ayaan soo gaaray masjidkan yatadaafacuuna alfutya fatwada isa dhiibayaan ebel hebel ugudub hebel ka doon hebel hebel hebel ilaa ay kii hore kusoo laabatay cilmiga saasay iskugu gudbin jireen radia allahu taala ardahum can ibn abi leyla cabdiraxman bin abi leyla ana zayd ibn arqam waa saxaabi jaliilka ahaa radia allahu taala ardah salla wuxuu ku tukan calaa janaazata janaaza ayuu ku tukaday fakabara calayha khamsan shan jeer ayuu allah akbar yidhi wa qaala wuxuu yidhi kabarahaa rasuullah nabiga alla allahu akbartaas la yimid laakiin asalka amaba sida raajixa ah waa afar jeer janaazada muxuu ahaa dukushada lagu tukanaa takbaarteeda ama takbiirteeda tan koobaad allahu akbar kadibna faatixadii tan labaadna allahu akbar saliga nabigeena sal l slm oo kaamil ah tan saddexaadna allahu akbar waa ducaa lilmeyit oo meyidka aada loogu duceeyo tan u dambayso afaraadna allahu akbar assalaamu calaykum waraxmat ullah amaba hal xaba amaba labadaba labada way soo arooreen ishkaal weyn ma laha allahu tabaraka wataala lakin sida badan halka xabe baabka toddoba iyo toddobaatanaad adducaau duca ayuu baabkan baab yahay oo meydka markuu dhinto in loo duceeyo ayuu baabkan u baab yahay weeyaan aya xadiidku sagaal boqol iyo saddex iyo sideetanaad waa xadiid saxiix qaala alimam nusa alayh sl akhbarana axmed ibn camr bn sarx almisri waa hiqa can ibni wahab cabdullahi ibn wahb waa hiqatun qaala akhbaranii camr bn xaaris waa iqatu xaafidu faqiih can abi xamza miyaa idiin qoran can abi xamzata ibnu sulaym alximsi wa saduuqun lahu awhaam can cabdiraxmaan ibni jubayr ibnu nufayr waa iqa can abihi abihiis oo jubayr nufayra waa iqatu jaliil can cawf ibni malik alashjaci waa saxaabi jaliil radi allahu ta qala wuxuu yihi cawf ibnu malik samictu rasul rsulka ayaa ka maran sal slm calaa janaazati janaaza korkii isagoo taagan yqul wuxuu dhihi nabigeen sl slm allahuma اغfir lahu وارxamhu wاcfu canhu وcaafihi وأkrim nuزulahu وwasc mudklahu واغsilhu bmaءi وثلji وbardi ونqihi min الkhaطايا kama yunaqى الثوب الأbyض min الdنس وأbdilhu daarا khayra min daarih وأhلا khayra min أhlih وزوجا khayra min زوجه وqihi cadاaب الqبr cadاab الnaar waqihi cadaaba alqabri wacadaaba annaar qaala caw fatamanaytu an low kuntu lmeyita liducaa'i rasuuli illaahi sala alla slm lidalika almeyit nabigeena markuu janaasadu istaaga wuxuu dhahay allaahuma ilaahayow ikfir lahu dembigiisa dhaaf meydkan warxamhu una naxariiso wacafu canhu iska cafi wacaafihi cafi wa akrim nusulahu martiqaadkiisa iyo dejintiisa allow karaamey wasic waasici mudqalahu makaana gelitaankiisa waasac ka dhig qabriga u waasice waaqsilhu waqsilhu ku dhaq bimaa'in biyo iyo wa haljin baraf iyo wa baradin dhada wanaqihi ku nadiifi min alkhaطaaya gafafka ugu nadiifi kamaa yunaqaa sida looga nadiifiyo ahawbu marada alabyadu ee cad min adanasi wasakta looga nadiifiyo waabdilhu u badel daaran daar khayran ka khayr badan min daarihi daartiisa iyo wa ahlan ahal oo khayran ka khayr badan min ahlihi iyo wa zawjan xaas oo khayran ka khayr badan min zawjihi xaaskiisa waqihi rabbi oo ka badbaaday cadaaba alqabri iyo wacadaab الnaar labadaba ka badbaaday ayuu nabigeena ugu ducay sal اl slm qaala cawfu bn wuxuu yidhi alshaci waa saxaabiga jaliilka ah, fatamanaytu waxaan jeclaaday an kuntu inaan ahaada almeyita qofka meydka ah, liducaa'i rasul rasuulka alla ducadiis awgeed lidalika almeyit meydkaas u ducaynaya in aniga aan ahaado booskiisii oo ducadaas nabiga ducaynaya ay igu dhacdo ayaan damcay oon jeclaaday ayuu yidhi radia allahu tacala canhu ardaa ducooninka marka aada u tiro badan yihin insha allahu tabaaraka wa habeen dambe ayay ducooyin badan biidni ilbaari tabaaraka watacaala noo imaan doonaan waxaan rabaa inaan wax yar aan dul istaago mas'ale muhiim ah. mas'aladaas muhiimka ah waa mas'alada ku saabsan beryahan waa las galay akhyaaray meelaanaad fadhidaan adinkaad leedihin nisaa-i aan ayaan akrisaynaa iyo tafsiiraan u fadhinaa iyo ayaad leedihiin wax horaan u tagay oo ummaddii ay ka caafimaaday oo dad badanna ilaahay fadligii subxaanahu tacaala shirka ku dhiman lahaana badbaado ilaahay uu ku siiyey ayaa maanta dib loo cusboonaysiiyey waad tihiin akhyaarta da-da lahna way garanayaan xilli aanan dheereen oo soddomeeyo sana afartameeye sano ugu badnaanna wixii ka horreeyey ceeb dad badan agtooda kama ahayn shirki iyo bidcana looma haysanin ilaahay kayrkii subxaanahu wa tacaala in la tuuga qofka dan yar haddii ay soo ka hor imaado ay soo wajahdo ilaahay toos looma aada jirin rabbigan subxaanahu wa tacaala nacam ilaahay waa la tuugi laakiin waxaa dhici jiray in loo sii mara ilaahay subxaana wa tacaala cid kale sidii ay gaalada ahaayeen oo dhaqankooda ahaa maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfan saas ayada ayaa badnayd laa shaka dad baqiyo ah oo hawsha aan ku jirin way jiri jireen laakiin dhanka asaga waa dhanka loo badnaay ilaahay subxaana wa tacaala maa yaftax illaahu linnaasi min raxmatin falaa mumsika laha soo maha ilaahay naxariista uu dadka u sii dayey cid ka hor istaagi karta miyaa jirta waa maya nimin waxaa noo imaaday markay yaacayaan oo ardalxaramayn maki iyo madiine ka imaadeen oo calan wadaan calankaa muxuu yahay icbud اllaha maa lakum ilaahin hayruhu ilaahay keligiis hala tuuga cid kalena lama ogola in la tuuga garuumaa loo qaatay qaarkood dhagaha laga jaray bidco waa alla yidhi wahaabiye waa alla yidhi halkan salaam calaykum baa laga dhihi jiray magaalada nairobi ayagina way mintideen uma ay aaba yeelin runtay dadsen waxaan suuratulfaatix ay ka hor imaadsan tahay waxaad wadaan waxaan waxay ka hor imaadsan tahay suurat qul hu allahu axad war waxaan aad wadaan waa wixii nimankii reer quraysheed ay ku baaba'een oo loola dagaalamay oo lagu laayey beder oo iyagana ay wuxuu dad ku laayeen waxan wiii wax kale ma marka ayadana rag baa ku tanafucayaan nafci ka helayaan oo waxaa weeyaan ku bunaysanayaan oo ku cambulaysanayaan oo ku kurusaysanayaan oo lagga iyo looga ku qaadanayaan oo ku nool oad ogsoontihiin oo ninka qarsooneen dad badan ay ku hoos nool yihiin ila mogta markii neef geel la dhigo badan baa mxua ka wada faa'iidi hawshaa saasay ahayd niminka iyaga ahaa waxay la hoosgaleen dowladihii markaa jiray oo dadka qaar qoortoodii muxuu aha bannaanka la dhigay oo la wada toogtay laakiin uma ay joojinin arrinta ayadeed waxay keentay bifadli min rabbina tabaaraka watacaala waxay keentay in dad badan oo shirki ku dhiman lahaa xaqiiqa ah ay badbaadaan oo ilaahay keligii la tuuga oo laa aabba walaa ayey walaa awow walaa awliya walaa fulaan waxaas xagga la iska dhiga oo ilaahay xaqiisii la barax tiro oo dadkii la baro arinta ayaa bilaabatay dadkiina way gaartay ilahay fadligii subxana wataala qurbihii ay gaartay tuulooyinkii ay gaartay caasimadii ay gaartay meel walba ay gaartay arrinta ayad ahayd waxaa bilaabatee twenty twenty twenty twenty <laughs> wax badanaa bilowday in hadda ay dad soo fadhiistaan midiyaha xishood darra iyo diinxumo iyo ixtiraam daro xataa caqliga bini aadamka aadan ixtiraamayin markaad hadlaysa meesha aad joogta inaad ogaato a dadka aad la hadlaysa dadka shan iyo toddobaatan meeyihii lixda meeyhi joogi maahan ood meelaha kugu xaraysnaa dadkan waa dad baraarugay waa dad waxbartay waa dad ilaahayna yaqaano xaqiisa subxaana wa tacaala nabi maxamedna cala xaqiisa yaqaano owliyada xaqoodana yaqaano ee dadkan dadka ku xirxirnaa oo intaad soo istaagto intaasoo neef geelkeen haddii kale waa cirka ayaan soo ridaa dhihi jirtay maahan laga digdigtaas dhammaatay beentaa dhammaatay khuraafaadka dhammaadeen waxyaaba la yaab kale marka waxaa weeyaan lixdan sano konton sano ka hor ummadda wuxuu qofku ugu digdiglayn jiray maanta inuu ummadda la soo hor fadhiista social mediaad soo fadhiista oo dira sheekh cabdiqaadir oo muxuu ahaa ayaa dembiil eh, intaasoo kun oo ay ku jira naf ahayd gacanta ku dhuftiyo soo riday aad maanta la soo fadhiista social media oo tiraan rafraf waxaa la yihahdaa nabi maxamed alayh salaam shee cabdiqaadir u ahay oo muxuu aha meelu jibriil mari waaye cabdiqaadir aa saaray aad tirahda la soo fariisato ya rafraf hataa maxaan ka naqana wax rafraf la yihah ma og tahay beenta iyo brobogandaha qofka markuu ilaahay ka xishoon waaye idaa lam tastaxyi fasnac maa shita qofkaad uxishoon waaye masjid gudihiisu iskaga bixinaya muxuu dharkiisa o dhan xaqiiqan idiin sheegi war waxaas xishoodka ka tagay oo ilaahay aan ka baqaynin oo waxaaba yaraatay ay reebana ayna jirin sufaha weyan sufaha waxaas ummaddaha looga digo waxaa igu daran duub weyn ayuu xihan yahay magac weyn ayuu leeyahay dadkii ayaaba yaqaana war ma iska asturnaati xambulada iska cun ummadda ilaahayna waxaa wii aad khiyaami karto ood khiyaami karto khiyaana lakiin maxay isu fadaaxaynaysaa ood beentu keeni alcumuum marka waa ku siinaya xashare nimayo waxaasaa bilowday sharna hadday haddii ay bilaabato way soconi maanta hadda waxaan marayaa khilaala muxuu ahaa eh, afar iyo labaatan saac amaba toddoba iyo labaatan laba iyo toddobaatan saac aan soo dhaafnay saddexay marayaan intaan haya saddex waxaad dareemaysaa waa saddex meelood kala joogaan mid kale muxuu rafraf iyo mid kale muxuu ahaa lootuu ku dhuftayo waxaa weeyaan eh, malakumowdku wuxuu waday ku soo daadiyey mid lah mid kaloo saddexaadna haddaan ar muxuu ahaa eh, qubayl alcas qubayl maqrib ayaan arkaayo waxaa way isna soo geliy oo waa yeello kulli dhammaantood waa yeeloa kaana inaa shirki dardaarmayo ay reebayaan ya ha mid wuxuu ku leeyahay sheekh cabdilqaadir wax alle wixii awliyaha ka khuraafada iska sheegay beenuu sheegay kaas midka beenta sheega aba ron midka beenta sheega midka qaar gaalnimo cadow sheegi ikhwaani kiraam marka mas'alada ayada ah seefta gacanta galkaa lagala baxa seefta di wax dil kalama jeedo waxaan kala jeedaa tawxiidkii wadaadda waay tawxiid tawxiid tawxiidki waanu ku dhibtay naga dhaafa maya waa tawxiidka wayn ku dhibayna waa la keeni shaqo kaleba lama qabanayo tobankan sanoo soo socda waa in tawxiid loo soo jeesto bas axkaamta iyo sunan nasaayan akhrina iyo baabka iyo in laiska dhaafay noqoni sheekh dadkii meeshiyaa lagu shubaya naaray ku shumaayeen iyo shaki lagu shumaay ayay ummad u soo dharrigteen waxaa ayagana waa laga dambeeya shiica ka dambayso gaalaa ka dambeeya dadkan waxaa loo diidayaa adduun waaba la seejiyey oo qarax iyo balaaye iyo imtixaan iyo dowladaan lagu baabi'iyey inay naarna haddana galaan la raba oo la baabi'iye oo ay naar ku dhintaan haddana an adduunkii aan beelna haddana ma kharan beelaynaa ikhwani kiraam marka masalada tawxiidka ah altawxiidu awalan low kaanuu yaclamuun ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu khalqiga u khalqay wamaa khalaqtu اljina waاlins ila liyacbuduun wax kaloo loo khalqi ma lahan marka ikhwaani mas'alada ayada ah yaanan si loo dhegaysanan si caadi ah dareen hana galo hawshaan maanta waxaa loo socdaa dadka in muxuu ahaa bidcadii iyo shirkigii iyo beentii iyo waxaa weeyaan turuftoornimadii ummadda lagu dhici jiray in dadka dib loogu celiyaa la rabaa ta ayadan cid yeelaysma laha laakiin dowr aan ku yeelana hawshaa idin ay istaagto jasakum allah khayran intaasaan rabay